maa tadamanahu اlbeyt aa loola jeedaa beytka maa tadamanahu albeytu min albinti kaasaa loola jeedaa markaa saas darteeda akibarun hayarani maduqnima ibadashay ambeytu mase gabaraa ibadashay wey waxaa kaloo loo wariyey akibarun qad calani waxa i koray duqnimo ambaytun mise guriya i koray saasna akibarun qayarini ambaytun markaasuu yidhi layta ol shan laytankaasuu yidhi wahal yanfacu shay-an laytu haddee layta wax matare wey layta tiriye wax matare layta shabaaban buuca alla dhallinyaranim haddii lagadi lahaa fashtaraytu oo aan soo gato marka buucadaasay culummadu u soo qaadan jireen buuca yaa qowmi qad xawqaltu ow danowtu wa bacdu xiqaali rijaali lmowtu maa li idaa ajdibuhaa so'aytu akibarun qad caalanii akibarun hayaranii ambaytu layta wahal yanfacu shay-an laytu layta shabaaban buuca buucadaasa laga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 maqaamahu falaa budda waa laga maarmaan min binaa'i اficli ficilka la dhisidiisa calaa siiqatin lagu dhiso siiqadaasoo tushciru dareensiinayda bidaalika madkuurkaas oo ah min xadfi اlfaacil waisnaadi اlficli ila اlmafcuul bih fayudamu awaluhu ficilka awalkiisa waa la godaa muطlaqan daman muطlaqan dama aan la kala qaadin ama waxaa tiraa fayudamu waa la godaa awaluhu awlficli muطlaqan xaalo aan ficilka la kala qaadayn wa haada alakhiiru axsan xaalada fiican xaalada fiican ficil ha kala qaadin sawaaءn kaana maadiyan ow mudaarican mujaradan ow masiidan ulaaiyan ow kayrahu ha kala qaade ficil kasta oo majhuul loo binayna awalka iska god ah, caamulcumuuma la dhihi doonaa fa yudamu waa la godaa awaluhu awalulficli ficilka awalkiisa god aad majhuulka u dhisaydo muطlaqan xaalan ficilkaas la kala qaadaya sawaun kaana maadiyan ow mudaarican mujaradan ow masiidan ulaaiyan ow hayrahu waa yahay laakiin wuxuu ku yidhi kan aad uga fiirso wayugsaru waa la kasrinaa maa qabla aakhiri lmaadi maadiga aakirkiisa xarafka ka horeeya xarafka aakirka ka horeeya kasran aahiran ow muqadaran kasran ظaahiran ow muqadaran kasra ظaahira ama muqadar ah lilidqaami ow liliclaal wayugsaru waa la kasrinaa maa xarafka qabla aakhiri lmaadi maadiga aakirkiisa hortiisa ku sugan kasran ظaahiran aw muqadaran liطalab اlidqaam aw liliclaal minhu waxaa ka mida maadigii qabla aakhirkiisa la kasriyey waxaa ka mida duriba zayduna la garaacay wa ukrima camrun aa la karaameeyey aa ka mida wa yuftaxu waa la fadxinaa maa xarafka qabla aakhiri mudaarici mudaarica aakhirkiisa hortiisa ku sugan fatxan ظaahiran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 mar waxaa lagu fudeeyey xadfu xarakati اlfaa wa naqlu xarakati اlcayni ila alfaa wa qalbi اlwaawi yaaan a mar lagu fudeeyey qaab kaloo loo fudeeyaa jira quwila iyo buyica wuxuu ku yidhi wa minhum waxaa ka mid a carabti man gabal yukhafifu fudaynaa haada nawca bixadfi xarakati cayni cayntiisa xarakadiisa la xadfideedu ku fudayna xarakada caynta bisa la xadfaa quwila xarakada caynta xadaf quula wax kale kaagama baahno ilaa haddii xarakadii la xadfay wowdii xadfulxaraka yatadaacaa sukuuna marka damana waa ka horayda quula nabad wey laakiin buyica marka xarakada caynta la xadfo waa qulibat ilyaau waawan lisukuunihaa wandimaami maa qablahaa wandimaami maa qablahaa marka haddeer fiiri fii buuca shaycaan wa fii quula shayun waaxid markaa biicaa mid dheer marka horena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 qori marka duntaasa la isdhaafdhaafina markaasa maryo caadi laga samaynaa hataa maryo oo laga sameeya maryo oo nuuc ka mido ah, haddaba la qaadqaataa jira waxaa la yidha alindi waa kaasaa waxay kaloo aad ku arki kartaanoo lagu sameeyaa garbasaarada oo dumarku qaataanna faraqa marka loo yeelayo taraha taraha ah, la yidha ah, isna waa qaabkaas loo sameeya marka inta laba qoryaa ku mudan inta laba qoryaa ku mudan marka qoryahaasa laysdhaafdhaafsiina ah, niiraynku waa saas waa kuwaas waa qoryahaas laysdhaafdhaafsiinaya wey xuukad maru ammaana marka maru ammaana wuxuu le maradan si xoog badanaa loo talo sidaas lafsi waa marka fiiri wuxuu ku leeyahay xuukad waa la tolay calaa niirayni laba qori dalabaa lagu tolayuu yidhi id waqti tuxaaku marada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 waxaa leedahay hamsadana god xarafka saddexaadna god unduliqa haddee weligaana halmaamin dume awalwa kusirma qabla hakir ayadu marra laga leexama ee keliya waxaa lagu dara xarafka saddexaad awalka god qalal aqalka kasri taasaa ka lexleexan keliya waxaad ku siyaadidaa aalika inaad goddo unduliqa istukrija saasaa leeda maxaa loo goda xarafka saddexaad waxaa loo godayaa haddaan la godin waxaa labsi ka dhex maadiga majhuulka ah oo hamsuwasi lagu bilowday iyo amarka ayaa fii bacdi اlaxyaan labsi ka imaana hadeeraamna intusa inu ka imaana labsi indalaqa noo soo qabo indalaqa waa tega yandaliq waa tega amarkii maa maxay indaliq maya ka hormari wow ka hormari wandaliq mahaydaa halkaas ii dhig ha dhowna haalmaami saad ugu dhawaaqday wandaliq ma ugu dhawaaqday haye indalaqa haddaanan xarafka saddexaad godin hayga godin xarafka saddexaad qaacidadii hore ku soco ah duma awaluhu wakusira maa qabla aakhiri maadi soo maaha in dalaqa awalkana god qabla aakhirkana kasri meel kalena hayga taaban undaliqa um soo maahan undaliqa um wow ka hormari wandaliqa ku joogso wandaliq tii hore maxay ahayd wandaliq faltabasaa ma isku darsame haye wandaliq wandaliq maku celiyaa hal mar amarka waxaan idhi indalaqa yandaliqu amarku waa maxee indaliq haye wow ka hormari wandaliq halkaas noo dhig hadda wandaliq qofaa oqoo weyna meesha wixii la dhigayo si loogu dhawaaqay oqoo weyna ha oqoo weynoo meel dhig haddaad ka haddaad istiraama oqoo weyna waaba la qoraaba waana sidii loogu dhawaaqa loo qora wandaliq meel dhigo indalaqa oo maadi ah majhuul u binee waxaadna ku socota qaacidadii ajruumi aad ku soo qaaatay fain kaana ficlu maadiyan duma awaluhu wa kusira maa qabla aakhirihiida ajruumi ku soco wax kale ha ku darsan undaliqa ma taha wow ka hormari hamsadu waa dhece soo maaha wandaliqa waqfioo ku joogso wandaliq amarkiina wxuu ahaa wandaliq faltabasa soo maahan aalidkaa la goday si labsiga looga baxo god haddeer wandaliq aariska god wanduli amarkiina wandali faftaraqaa waa kala tageen soo maaha wandali wanduli wanduli waa maadi majhuul ah. wandaliqna waa amar soo ma kala socmin marka xarakadaas adha waxaa lagu dhihi doonaa maa ja lilafsi aa lagu dhihi doonaa maskaxdaada imaankaaga iyo ka bixi halkaas waxaan aga gudbaynaa xarakada la shaqlaya xarafka saddexaad reer hamsatulwasli wax alla wixii reer hamsatulwasfi ah oo maadi ah majhuul marka loo binayaad leedahay maadi oo hamsatulwasfi lagu bilowday majhuul marka loo binayo maxaa la samaynaa xarafka saddexaadaa la godaa awalka in la godaa aani qabla akhriga la kasriyo hora usoo qaadata taas waxa weya yay kaa lumin laakiin maxaad halkan ku siyaadinaya aalika in la godo haye kaa soco marka intaas waxaan ku qaadanay duma god aalia dii hamsi wasnin hamsatulwasli ficilka u saaxiibka xarafkiisa saddexeeya god machu maca hamsulwasli ama hamsulwasliga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 ah majhuulna waa loo bineeyey ficil kastoo afartaas laga helo shardi xarafka saddexaad waxaad siidaa xukunkii baaca fa'deedu ay laheed baacafadeedu meeqaa ku bannaaneed saddex kasre khaalisa dama khaalisa ishmaam saddexdiiya kugu bannaan inqaada iyo ikhtaara xarafka saddexaad waxaa leedaha ikhtaara aslu majhuulu bineen ukhtuyira ukhtu hortaa leeda ilaa mslusidaa lagu bilowdee ha xarafka saddexadeed godee ukhtuyira haye ukhtuyira marka la yidhaha waxaa leedahay usuqilat ilkasratu calaa xarfi cilatin qablahaa damasow nafsu maaha nafsu dariiqiisoo maahan quwila iyo buyica lagu cilaaliyey usuqilat اlkasratu calaa xarfi cilatin qablahaa dama faxudifat damatu aleedahay wa nuqilat اlkasratu maa qablahaa inta uktu aeed taada ka tuur damada ee kasrada sa ikhtiira dhe marka hamsaduna ikhtiira hamsadu waxay raacee aalidkay raacee ikhtiira dheh in qaadana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 waa saddexdee damada awalka saaran iyo labada xarako qabla aakhirka saaran oo kale ah fadxo iyo kasro maxaa lagu kala farqinaa bayna almusamaa walmajhuul waa ka gudun maa jia lilclaal maa jia liliclaal waa laba kasro waa qiila awalkeeda fatxada saaran iyo wixii la mid ah iyo ikhtiira aariskeeda waxa wayaan kasraa saaran wixii la mid ah maxaa yeele iclaalan ku keennay sooma jeedid waa nagii nidhi qiila aslu quwila markaasaa la iclaaliyaa layidhi istufqilat ilkasratu calaa xarfi cilatin qablaha dam kadibaa lami ikhtiirana waa la mid ah asluhu ukhtuyira uu ahaa ayadana sidoo kale loo iclaaliya labadaas kasro maxaa keenay iclaal maa jiica likhawfi labs iyo wax loo keenay isku dar mid cabsi laga cabsaday waa laba damo hamsatulwasli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 taaulmasiidka aanigiisa damada saaran likhawfi labsiga loo keenay maxaa yeelay haddaan aaniga la godin waxaa isku darsamaya facala mudaariceeda xarfu anaytuhu ta'da yahay marka la waqfiyo iyo tacallama maadigeeda majhuulka marka la waqfiyo labadaas isku darsamaya marka marka bctibaari اlmajii saddexa loo qaybiyaa maajiica lilfarqi bayna اlmusamaa wاlmajhuul waa saddex damada awalka saaran iyo labada xarakoo qabla aakhirka maajiica liliclaal waa laba kasro qiila iyo biica fa'dooda midaas kasrada saaran iyo ikhtira in qiida kasrada faariska saaran maajiica likhawfi labsi waa labo waa laba damo waa damada hamsatulwasfi ficilkii lagu bilowday aalikiisa la saaray iyo taaulmazid ficilka lagu bilowday aanigiisa war ma la fahmo halkaas ka joog allah subxaana wa tacala aclam wsal allah wsalaam wbaarak calaa nabiyina